والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا نبي الرحمة ورسول الهداية سيد ولد آدم صاحب مقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحابته الكرام البررة ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم ويسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد ikhwaanii wacizaai fillaah caawa oo habeen jumco ah in shaa allahu tacaalaa waxaynu isku dayi doonaa bisha muslimkana ay tahay siddeed iyo toban tan kalena ay tahay siddeed iyo labaatan caawa oo jimco ah waxaynu isku dayi doonnaa in shaa allahu tacaala mowduucaan isleeyahay leeyahay leeyahay wakhtigan iminka xaaliga ah ayaynu insha allah isku dayi doonaa mawduucaas waxaa weeye mafhuumu salaa ama fahmu salaa dadku inay salaada fahmaan wakhtiyadan dambe waxa aada u batay zamanadan dambe waxa aada u batay rag badan oo dhallinyaro leh oo waayeel leh dumar dhalinyaro leh oo waayeel leh miye magaalo in salaaddii aan la tukanaynin oo taariku salaad ku batay waxaad arkaysaa xilliga salaadaha dadku u dareerayaan in maqaaxiyaha la yska fadhiyo inay meheraduhu iska furan yihiin in maxaan ku idhaahdaa dadku ay adduunyadooda dhex mushaaxayaan oo salaadda cidda loo addimayo iyo salaada cidda loo aqimayo aada moodid inaanay iyagaba ahayn dad badan baa magaalooyinka ku soo xarooday markii diraacdii ama abaartii dhoweyd ay dhacday oo xoolihii ay dhaafeen in badan oo ka mid a intii magaalada joogtay aan tukan jirin ayaa in badan oo ka mida inta soo gashay oo ayay salaad la'aantii ku soo kordhiyeen oo ku biiriyeen qofkii waxaanu ogolayn inuu ilaahay u sujuudo subxaanahu wa tacaala subaxii waagu markuu beriyo waa soo kacayaa isagoon salaadii tukan wejiga ayuu si deg dega biyaa u marinayaa dharkii shaqada ama labooraduu xidhanayaa yaa rasaaqi yaa rasaaq yaa fataax buu leeyahay waa shaqo tag ama aqal la dhisaya kuuli ha ka noqdo ama dhagaxa soo jabiyo ama ciid ha guro ama shaqooyinka kala duwan ee laga shaqeeyo ayuu usoo shaqo tegayaa allihii abuuray ee arsaaqdan uu usoo jarmaaday uu ka doonaya inuu siiyo dhulka iyo cirka iska lahaa isaga lahaa nooleeyey sida la arkay jidhkiisa isu saaray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftiina miyaydan arkayn buu alla yidhi subxaana wa tacaala dhegaha indhaha sanka caloosha jirta sida bini aadamkan ilaahay u rakibay haddana ma ogola inuu u sujuudo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay u tukada ma ogola inuu alla u sujuuda ma ogola haddii la yidhaahdo soo kac waxa weeyaan ma waa sii joogayaa ordoo soo tukada buu leeyahy ma ujeedaa arrintaasi waa arrin runtii khatarteeda leh haddii dadku aanay iswacyi gelin oo salaad la'aanta iyo ilaahay oon loo sujuudayn dadka lagu wacyigelin inay iska daayaan dhibaatada ka timaadda dadka iyo duunyada iyo deegaanka waa ku dhacaysaa kii wacnaa ee tukanayay iyo kii kaleba waa xaadhanaysaa hadday masaa'ibtu timaaddo laakiin ilaahay marka lala kulmo la kala ayaan roon nin waliba ilaahay wuxuu la hortag u leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed qofkii muslimka ahaa markuu arko salaadiyo sidaa ah waxaa muuqanaysaa inaad is odhanayso dadku talow waa la tukadaa unbay maqleen malaha waxaanay fahansanayn salaadi waa maxay salaaddii baa fahamkeedii baaba qofku aanu haysanba faham buuxa markaad shayga ka haysato ama xog buuxda aad shayga ka haysato ayaad wax weyn garan karaysaa markaa shaygu wuxuu yahay ka garanaysa dadku waxaa is yidhi talo ma waxaanay fahamsanayn salaaddu waxay tahay iyo qiimaheeda ma waxaanay fahamsanayn mansilada islaamka ay salaaddu ku leedahay miyaanay dadku fahamsanayn ayaad is odhanaysaa sidaa awgeed baan jeclaystay inaynu ka hadalno wakhtiga kooban aynu haysanno salaadda iyo fahamkeeda iyo mansiladay ku fadhido islaamka iyo meesha ilaahay uu geeyey waxaan ilaahay ka baryayaa midka odhanaya kelmadda iyo ka dhegaysanayaba kulligood ilaahay inuu ku anfaco subxaanahu wa tacaala fi lxayaati wa bacda almamaat ilaahay inuu nagu anfaco khaalisan liwajhi اlkariim ilaahay ilahay nooga dhigo baan allah ka baryaya subxaanahu wa tacaala allahuma salli calaa muxamed diinta islaamka ilaahay markuu soo dejinayey rasuulka waxaa lagu soo dejiyey intuu dhulka joogay shareecada ayaa malagu jibriil u keenayey laba qodoboo diinta ka mid ah ilaahay markii uu doonay inuu soo dejiyo si gaaru ilaahay muhiimad u saaray qodobkaasi waa mid ka mida ah labada waa salaada ilaahay markuu damcay salaada inuu farad yeelo jibriil baa la soo diroo soo qaad baa la yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam fawqa sabc samaawaat ayaa la geeyey nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh muhiimadda ay leedahay bay ku tusaysaa soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo cibaadaadkii kale iyo mucaamalaadkii oo dhan rasuulku dhulku isagoo jooga ayaa loo soo dhiibayo jibriil salaadda markuu doono ilaahay inuu ku farad yeelo muhiimadda ay leedahay alle wuxuu ku talagalay inaan loo dhaxayn isaga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo si toosa ah uu alle afkiisa uga qaato subxaanahu wa tacaala alle uga qaato subxaanahu wa tacaala alle inuu uga qaato si toosa hadalkiisa ayaa alle go-aankaa gaadhay dabeetana rasuulka waa la guuraysiiyey alisraa waalmicraaj toddobada samaawaad baa la dhaafiyey halkaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala iyo jibriil ay alleh subxaanah wa tacaala rasuulka salaadda uugu soo dhiibay marba ku noqonayay uu marba maaragtay muuse la tashanaya nebiyullaahi muusa halkaasaa markaa salaaddii oo shan salaadooda ah, xagga xasanaadkana iyo ajarka kontonka ah ayaa loo soo dhiibay qodobka labaad ee rasuulka calayh isalaatu wasalaam diinta ka mid ah ilaahay markii uu doonay inuu ku soo dejiyana uu alle si gaara u tixgeliyey waa ammaanada waxaa la yidhaahdaa ammaanadu waa shayga keliya ee waxyiga ah ee ilaahay soo dejiyey ee rasuulka lagu soo dejiyey isagoo ku jira kacbada gudaheeda ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha nasalat alxabiibu cala alxabiibi wa huwa fi lkacba rasuulka waxay kusoo degtay aayaddaasi isagoo kacbada gudaheeda ku jira salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa ashrafu lbuqca adduunka dushiisa meeshii ugu sharafta badnayd ee alle ugu jeclaa gudaheeda isagoo taagan ayay aayatu lamaana nebiga kusoo degtay calayh isalaatu wasalaam inta kale kacbada gudaheeda isagoo ku jira mas'ale kusoo degtay oo axkaamta shareecada ka mida ma jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin maka isagoo jooga isagoo maxaan ku raha masaajidka jooga xaramka isagoo madiina jooga isagoo meelo kale jooga wixiigu waa soo degayey laakiin fii daakhili alkacba aayaddaas unbaa jirta ilaahay markuu damca inuu soo dejiyo subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed si salaadda aynu u fahanno maxaa salaad la yidhaahdaa waxaynu ognahay diintan mubaarakada ah luqad carbeed oo fasiixo ah bay ku soo degtay ama fusxo ah bay ku soo degtay luqada carbeed asalaah kelmaddaa marka la qeexayo ama la eray bixinayo micnaheedu waa duco salaad waa maxay luqadda marka la micneeyo asalaah waa adducaa ducaa looga jeeda ilaahay markuu ka warramayay zakada khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa biha maxaa ka dambeeya wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum wallaahu samiicun caliim fii suurati altawba aayadda boqol iyo saddex ilaahay wuxuu ka warramay subxaana wa tacaala maalkooda ka qaad sako ka qaad baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala iyo sadaqad iyagay waxtar u tahay oo dembiga ay la circiirayaan iyo dunuubtan ku raranbaa ilaahay kaga daadinayaa subxaanahu wa tacaala sakadan ay bixinayaan iyo sadaqaadkan ay qadimayaan naftoodaa lagu ahiraya wasalli calayhim u ducee baa la yidhi salli calayhim ku tuko maaha ilamay dhimane waa nool yihiine salli calayhim waa u ducee baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kii sakada kuu keena maxaad dhahaysaa baaraka allaahu fiik wax ka khayr badan allaha kuugu bedelo kii wax sadaqaysta waxaad bixisay wax ka khayr badan allaha kuugu bada u ducee wa salli calayhim ina salaataka sakanun lahum ducadaadu xasilooni bay u tahay dee ninka tuluud bixiyey ama rib bixiyey ama orgi bixiyey ama maaliyad kala bixiyey oo nebigu yidhi gafara allaahu lak wax sahlan ba wax alla wax kasta wuxuu dhaafsan lahaa eraygaa ducada rasuulku yidhi sal alla alay slam isagoo qaboobay oo naftu degtay ducadii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayay xasilooni u tahay oo ducadaadu xasilooni bay u tahay wallaahu samiicun caliim alle waa alle maqal badan waa alle ogaal badan subxaanahu wa tacaala nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidka alimaamu muslim fii saxiixihi fii kitaabi nikaax uu ku soo saaray idaa duciya axadukum falyujib haddii qofkiin loo yeedho oo cid uu casiimo iyo waxa la mida ugu yeedho ha ajiibo fain kaana saa'iman falyusalli haddii uu maxaanku idhahda sooman yahay ha ajiibo meesha ha tago ha u duceeyo ha u duceeyo falyusalli ereygaaynu uga jeednaa marka ha u duceeyo wain kaana muftiran falyucim haddii uu markaa dee afuran yahayna falyacam ha cuno falyacam ha cuno yacnii baraka iyo khayr iyo makfiro ha ugu duceeyo ayuu alla leeyahay subxaanahu wa taala rasuulku leeyahy salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh salaaddu hadday alle xaggii ka timaado oo la yidhaahdo sala allahu calaa fulaanin ilaahay hebel waa ku salliyey rasuulka alle waa ku salliyey hadday salaaddu xagga alle ka timaaddo bimacnaa waa xusnu hanaa waa ammaan wanaagsan xagga malaa'igtana waa duco ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima taasaa marka u daliila oo caddaynaysa abulcaaliyat alriyaaxi ninkii caalimka ee taabiciga ahaa raxmatullaahi caleyh sida alimaamu albukhaari saxiixiisa uu isagoo mucallaqa ku keenayo ayaa wuxuu leeyahay salaatu ullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salaadda rasuulka uu alle ku sallinayo waa ammaanta uu ilaahay ammaanayo subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa malaa'igta agtooda wa salaatu almalaa'ikati ducaa salaadda malaa'igtuna waa duco ay u ducaynayso ibnu cabbaas oo tarjumaanulqur'aan ahaa isagu ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna wuxuu ku fasiray yubarikuuna way barakaynayaan barakaduna waan dooc dee maaragtay uun ducada iyo ammaanta ka mid ah saas isna waxaa ku keenay alimaamu albukhaari fii kitaabi atafsiir ayuu ku keenay iyadoo mucallaqa ayuu bukhaari ku keenaya salaadu micno kalea jira oo culimmada qaar ay yidhaahdaan ina salaata salaat اllahi alraxma wa salaatu اlmalaa'ika alistigfaar laakiin qowlka hore ayaa raajixsan alqowl اlأwal wالsawaabu alqowl اlأwal qowlka qowlka hore ayaa sawaab ah tafsiirka ibnu kaiir ayaad ugu noqon doontaa safxada kun iyo siddeetan iyo lix sheekh ibnu cuthaymiin qudhiisa kitaabkan sharxu lmumtic wasaad almustaqnica uu ku sharxiyo qudhiisa uu ku keenayaa mujalladka saddexaad safxada laba boqol labaatan iyo sideed ilaa laba boqol labaatan iyo sagaal allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka laftiisa markaad fiiriso marka uu dadka masaa'ibta u keenayo iyo sabirka iyu ka hadlayo ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim wa raxma kuwaa dushooda ilaahay salawaat iyo naxariis buu alla yeelay marka miyaa la odhan karayaa ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim kuwaa dushooda waxaa ahaaday naxariis alle xaggii ka timi iyo waraxma luqada carbeed waxay ku tusaysaa shayga marka shayga lagu cadfo waalcadfu yaqtadi mugaayara kala duwanaansho ayuu keenaa marka ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim marka la yidhi waa ammaan alle xaggii uga timi subxaanahu wa tacaala ayaa dushooda ahaatay iyo naxariis ayaa la odhanaya salaadu alle subxaanahu wa tacaala ammaan weeye marka uu maaragtay ammaanayo ayaa kelmadda salaad laga cabiraa haddii salaadu ay ka timaado xagga makhluuqa malaa'igta iyo insiga iyo jinka iyo hadduu ereygaasi ka yimaado wuxuu noqon karaa salaaddii dee caadiga la yaqaanay alqiyaamu wاlrukuucu wاlsujuudu wاdducaau intaba wuu noqon karaa wاtasbiix intaba waa la odhan karaa haddii salaadu xagga xayawaanka iyo hawaamta iyo xasharaadka iyo xaggaa weeye la yidhaahdana tasbiix baa loo jeedaa tasbiix baa loo jeedaa xagga sharciga salaad maxaa la yidhaahdaa salaad sharciga waxaa la yidhaahdaa ibaada cibaadatun lilaah cibaado ilaahay la caabudo daatu aqwaalin wa afcaalin macluumatin makhsuusa waa cibaado u saaxiib ah erayo la odhanayo afka laga odhanayo ficil xubnaha laga samaynayo qalbigii marka laga niyoodo la garanayo oo gaar ahaaneed takbiir muftataxatan bitakbiiri takbiirna lagu bilowdo oo allaahu akbar markaad tidhaahdo hadal kale waa kaa xidhan yahay laguna khatimayo salaan waagii hore ee islaamku shareecadu soo degaysay salaadda dhexdeeda waa lagu sheekaysan jiray qofku markuu salaadda xidho haddii mid uu xagga dambe ka yimaado ayaa wuxuu odhan jiray salaadda markuu xidho allaahu akbar ama isagoo isna markuu xidhay ag taagan ama kii salaadda ku jiray wuxuu odhanayaa wuxuu ku odhan jiray war maxaa dhaafay mid mise labo markaasuu odhanaya waxba kuma dhaafin mid baa ku dhaaftay ama labaa ku dhaaftay markii dambe laakiin arrintee waa la joojiyey wa quumuu lilaahi qaanitiin alle isu taaga idinkoo qaanitiina bimacnaa saakitiin aamusan hadal ma jiro markaasaa afkii hadalkii loo diiday in salaada dhexdeeda lagu sheekaysto lagu sheekaysto markaasaa la diiday salaadu marka qiimaha intaa la eg ayay leedahay oo qofka muslimka ahi inuu fahmo la rabo labada duco ee ducada ku jirta xagga ducaau lmas'ala iyo ducaau alab labadaba salaada way ku jiraan salaada xukunkeeda dadku inay fahmaan waa lagama maarmaan ma aha sida dadka qaarkii u fahansan yahay dhallinyarada inaan lagu tukan qofku intuu dhallinyaro yahay ee marka uu gaboobo uun qofku iska tukanayo u weynaado ma aha sida dadka qaarkii u fahansan yihiin qof baa laga yaabaa inaanu salaadda tukan jirin ilaa dhowr iyo labaatan jirkiisii inuu salaad bilaabaa dhici karta ama ka weynba inuu salaad bilaabaa dhici karta ama waxoogaa ka yar inuu salaaddii bilaabaa dhici karta markaasaa waxaa laga yaabaa qofku markaa uu bilaabay unbuu halkaa kala qabsanayaa wixii hore ee salaadaha maanti uu qaangaadhay ilaa maantaha alla soo u udhexaysay dibba u jalleeci maayaba wixii lagu lahaa ee salaad ahaa ama soon ahaa waxaad mooddaa inuu iska laabay diiwaankaas waaba ka laabayba hadda inuu dhashay oo kale uu iska dhigaya nin hadda dhashoo ciidamiyey oo maanta salaad masaajidkii soo uu iska dhigaya arrintuna sidaa dee ma aha intaasoo sannadood ee aad jirtay maantaad gaadhay iyo intii aad maanti aad salaadda bilowday intii u udhexaysay salaad aadan tukan waa dayn lagugu leeyahay fadaynullaahi axaqu an yuqdaa ilaahay daynkiisaa mudan in la gudo waa inaad iska guddaa oo aad diinta salaadaas salaad walba aad tukataba mid raacisaa istikfaar la timaadaa tasbiix la timaadaa sadaqad bixisaa ilaahay baridaa inuu ku saamaxo subxaanahu wa tacaala salaadda marka si loo fahmo waa shay waajib ah waa shay waajib ah oo qofku inuu ka taga aan la ogolayn waa shayga keliya ee qofka inta caqligiisu uu joogo inuu ka tago aan la oggolayn haddii soonta haddaad soomi kari weydoo bugto soo qallee baa lagu yidhi ama hadduu qofku xanuun dee hayaba uu la soomi kari waayo waxaa la odhanayaa fidyo bixi laakiin qofka inta caqligiisu joogo salaadda waa laga raba ninkii saxaabiga ahaa ee xanuun lowga ahaa ee xanuunkan baabasiirta la yidhaahdo sharciguna bawaasiirta u yaqaano ayuu qabay cimraan ibnu xusein alkhusaaci kaana musaaban bilbawaasiir nin xanuunkaa qabu ahaa usbuucii maalmana inuu jiifaa dhici jirtay maalmana soo kaco ama bishii maalmo jiifo waa xanuun khatara oo qofka duburta ku dhacay ama gudaha u baxa ama dibadda u soo baxa oo qofku qaarka dambe oo dhan tamartu ka tegayso xanuun badan uu dareemayo marka ninkaa saxaabigaa rasuulku u yimid xanuunkiisu u sheegay qaala salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin taagni ku tuko haddaad kari waydo fadhi ku tuko haddaad kari waydo dhinac u jiifso adoo dac u jiifa salaaddii tuko ama dhabarka u jiifa saa u jiifsan karayso ma ujeedaa marka taagnidaa ugu fadli badan fadhigaa ku xiga jiifkaa ku sii xiga xagga ajarka iyo xasanaadka sidaa awgeeda waxa la raa qofku sina inaan looga dhaafin inuu ogaado kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca ummaddu intaba salaaddu inay waajibtahay waa laisloo geliyay yay ku waajib tahay calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin salaaddu yay waajib ku tahay calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin qof kastoo muslima oo haddana qaangaadha oo haddana caqligiisu joogo yaan salaada laga rabin oo waajib ku ahayn shan qolo shan qaybood oo dadka ka mid ah salaadii waajib kuma aha qaybta koowaad waa maxay alsagiiru wa ilmihii yaraa ilmaha yari rufica alqalamu can alaaa maxaa ka mid a ah? wa can asagiiri xataa yakbura wa fii riwaayatin xataa yabluga ilmaha yar ilaa uu qaangaadho laakiin inta uu yar yahay maxaa la doonayaa in salaadii la baro muruu abnaa'akum aw awlaadakum bisalaa ilmihiina bara maxay salaada amra wa hum sabcu siniin iyagoo toddoba jir ah ariwaaya bilmacna xadiiska dan ku sheego iyagoo toddoba jir ah wadribuuhum calayha wa hum abnaa'u cashrin ku garaaca salaado ku dhangadeeyo xanuujiya toban jirka markay gaadhaan waa fahamtay soo maaha marka salaada iyo soonka iyo waa lagu rabaynayaa ilmaha intay yar yihiin ilmuhu soomaalidu waxay ku maamaadaa waari maysaya war ha kaa haro qofka bani aadamka ah wuxuu ku tabco oo maal iyo caqli iyo cilmi iyo muruq iyo maskax u geliyo diinta marka laga yimaado dad baa ugu qaalisan sidaa awgeed baa culamaau tarbiya waxay yidhaahdaan caruurtu waa cimrigaagii oo dheeraaday caruurtu waa maxay waa cimrigaagii oo dheeraaday adoo iskala bixiyey un dee sidaa awgeed baa marka tarantaadu saasay u soconaysaa ducada iyo khayrka inaad tarbiyaysaa lagaa rabaa hanuunka ilaahay baa gacanta ku haya haddaad dadaashid oo tarbiyaysid oo u taaraku salaad musiibo ah oo aan tukanayn oon soomayn oo khamriyaacab oo shaydaana uu noqdo adiga dembi kuma lihid nebiyullaahi nuux inankiisa inteebuu la tacaalayey intuu la tacaalayey muddo aada u dheer soo maha miyuu hakraday miyuu ka gaabiyey nebi nuux miyuu tarbiyaddiisii ka gaabiyey miyuu hakraday nebiyullaahi nuux waa maya haddana waa u taag waayde hanuunka ilahay baa gacanta ku hay yaa bunaya arkab macanaa gebagabadii walaa takun maca alkaafiriin way aabbow inankayigiyow doonta ila soo raaca maanta xaajo weyn baa dhacaysa arrintu waa adagta gaaladaa rogmanaysa ha raaci alla rumee soo dhowow muxuu ku jawaabay sa-aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa waxba dhibaato amaahay biyahaad sheegayso buurtaasaan ka fuulayaa fuulayaabur xaaladdu markay adkaatay caatifatu lubuwa aabbaha iyo waalidkiiy hooyadu naxariis waalidnimaa ku jirta soomaalidu waxay ku mahmaadaan nimaad dhashay maxay ma ku maahmaahan kuma dhalin sida aabbahaa kuu jecel yahay kaaga naxayo kuu korinayo inaad qof micnale u noqotid adigu ma noqon kartid waayo dhiiggiisi iyo dheecaankiisii baad ka soo go'day sidaa awgeed baa wuu ilaahay buu beriyey innahu innahu min ahli innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix ehelkaaga ka mid ma aha camalan wacnayn ayaa u camala oo shuqulkiisu yahay markaasaa si adag ilaahay nebigii u canaantay falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun weli intaa laguma dayn inii aciduka an takuuna min aljaahiliin si adag baa loo canaantay nabiy llahi nuux fiiri ha i weydiinin waxaadan gar iigu lahayn baa ilahay yidhi wa ha i weydiinin waxaadan gar iigu lahayn inahu laysa min ahlik inahu camalun gayru saalix falaa waxaadan aqoon u lahayn hay weydiini baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaan kaaga digayaa nuuxow kuwa wax makasta ah ee ee maangaabka ee jaahiliinta ah inaad ka mid noqotaan kaaga digaya ilaahay markaa u tug subxaana wa tacaala marka ilmihii adoo ku dadaalaya dee tarbiyaynaya oo rabaynaya laga yaabaa inuu salaadii iyo cibaadadii iyo soonkii weydaarto laakiin in loo duceeyaa la rabaa ilahay inaad u barido allaahuma anta alwahaabu anta alwahaabu sitiiru ilaahu adigaa wahaab ah oo waxbixiya adigaa ilaahay awlaada isiiyey siiyey ooryaha adaa isiiyey ubadka adaa isiiyey oo wahaab ah wa anta sitiiru adigaa wax astura ilaahay oo igu astur shuf ya yaa wax kugu asturi karaa allah soo maa ilaahu adaa isiiyey oo ii hibeeyey ilaahow si aad iigu hibaysay igu astur adduun iyo aakhirada tarbiyadooda ilaahu ii fudaydi owlaad saalixa ilaahu iiga dhig waa la rabaa rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya wa an acmala saalixan tardaah maxaa ka dambeeya wa aslix lii fii duriyatii inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin ma ujeeda yani kow caruurta laguma laha laakiin waa la amraya salaada raqamka labaad raqamka labaad aan salaada dadkaan lagu lahayn waa almajaaniin dadka waalan wa can ilmajnuuni xataa yufiiq kii waalnaa ilaa uu maxay ilaa uu soo miiraabo nin waalan qofku waalan markuu soo miiraabo oo isagu miirkiisa iyo maskaxdiisu ay soo noqoto unbaa salaad laga raba laakiin intuu waalan yahay niyaddii camalka qaban lahayd maba hayo oo ninkaa waalan ka saddexaad waa alkaafir waa kii gaalka ahaa salaaddu waajib kuma aha laakiin culammadu waxay leeyihiin yukhaaabu bifuruuci shariica shareecada furuucdeeda adduunka gaalba ha noqdo diinta ha diido laakiin aakhiro waa lagula hadli doonaa ما سلككم في saqar maxay ku jawaabayaan qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nuطcimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin marka bifuruuci shariica waa lagula hadlaya culamaa usuulku saasay leeyihiin waana qowl saxa ah. imsa adaysaa saddex alraabicu alxuyadu kuwa xaydka qabay waalkhaamisu annufasaa'u waa kuwii dumarka ahaa ee khayrka qabay ee dhaldhalaya umusha ahaa waa fahamtay soo maa marka qofkii yaraa iyo kii waalnaa iyo kii gaalka ahaa iyo tii caadada wadatay iyo tii dhiigga umusha ku fadhiday shantaasi salaada laasiman inay la yimaadaan waajibkuma aha waa fahamtay soo maa laakiin markay daahirsataa laga rabaa mana ilaahay naxariistiis inta ay xaydka tahay gabadhu ama ay umusha tahay soontii ma soo salaadii qadaheeda lagama rabo laakiin maxay qadaynaysaa soon iyo wixii lamid ah. marka ilaahay subxana wa tacaala isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allah mukhlisiina lahu diin xunafaa dadka waxaa la amray subxaanahu wa tacaala alle u amray wax kale lama amrin alle inay caabudaan mooyaane adiga adduunkan alle inaad caabudaan laguu keenay khalaas haddaad alle caabudi weydo ilaahay adduunka waa ku kadeedayaa xadiid alqudsigii muxuu ahaa ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla'a qalbaka hinan waasuddu faqrak u fiirsa xadiidkaas ya bna aadam tafaraq licibaadatii warooyina aadanow cibaadadaydan kuu abuurtay u fara bannaanow xilliga cibaadadu joogo ha daayicin tuko salaada wakhtigeeda soonka wakhtigiisa soon sakada wakhtigeeda bixi khayraadka cibaadaadka la imow ma u jeedaa maxaan kuugu abaalgudayaa intaan jannada aakhiraba la gaadhin amla sadraka hinan qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa haninnimo ilaahay baa qalbigaaga kuu buuxinaya soomaalidu waxay tidhaahdaa iimaan allaa uur buuxiya waa kaasoo alxamdu lilah baad leedahayoo shidanaaba shidan balaaya kuma haysato ilaahay baa qalbigaaga haninimo kuu buuxinaya inaan waxba kaa maqnayn bay kula tahay wa asuddu faqrak baahidaadana anigaa awdaya wixii daldoloola aad tabanayso ee kaa maqan anaa kuu awdaya waxba kaa xumaan maayaan wixii kugu adkaada waan kuu fudaydin waxaad u baahan tahay iyagoo sahlan baan kuu keeni haddii deyn laguu leeyahay waan kaa bixin hadday cidi kaa bugto waan kuu shaafin haddaadan awlaad lahayn waan ku siin haddaad xanuunsanaysa waan ku caafin haddaadan waxaysan waan ku siin haddaad wax baranayso fahamkan kuu furi waan ku dhaqaalayn nin ilaahay dhaqaalaysanayo cid baa wax dhimi karaysa cidna wax dhimi kara mayso laakiin maxaad ku heli waxaad ku helaysaa alla inaad caabudid sidaa awgeed salaadii salaaddii tukan weydo alla caabudi weydo wixii ku soo galaaba waa weel dabada ka daloola waad ololaysaa un maantaad shaqaysan yoomiyad waxaad soo goosanaysaa laba boqoloo kunoo shilin ah iskaabula inaad taa laga yaaba aroortii aad igu yeela tira gaanfeedhka iishur baad leedahay tuubada kugu furan iyo gacanka kaa daloolaa muxuu yahay lacagta xaggay martay garan maayo buu kuleeyahay wixii meelay iga martayba niyahow dee maxaad mooda wuxuu lacagtiiba baraka lahayno qanaaca faadiya qanaaco aan jirin baa laisu sheekaynaya lacagtaan qiimo lahayno dee wuxuu magaya lacag ka tahayo waxaa laga yaabaa mid miskiin oo kuuliya oo intaa ka yar shaqaystay oo reer leh inuu xaabadii ka iibsaday reerkii ka casheeyey laxooxdii saaka laga dubtay shaahii laga kariyey xoogaa islaantu adeegii la aaday boqol iyo konton midqa adigii labada boqol soo qaatayna hu meeday bahashidee dee waxaa gubay adaa gubay oo barakada ka qaaday dad ilaahay caabudi lahayd ilaahay waa barakayn lahaa subxaanahu wa tacaala dadkaan salaada tukanin soomaad arag markay tukadaan ama balwada isticmaalo markay iska daayaan warniyow jeebkayga sarif lagama heli jirin buu kuleeyahy lacagta iminka meelaan kala geeyaba garan maayo iimaankii baa kugu soo degay tuubadii shaydaankae kugu furnayd baa lagaa saaray mid iimaanaa kugu furan marka ilee gacanka berkada biyeeya haddii laba gacan oo biyo nadiifiya mid wasakha ku soconayaan berkada gudaheeda biyaha ku dhaca say noqonayaan biyo caloway noqonayaan biyo calowa ninkii cabbana calooshiisu ka idaad qabaa calooshiisu ka idaad qabaa allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi wa yuqiimu salaa inay salaadda amra tukadaan baa la amray wa yu'tuu zakaa akaada zakada inay bixiyaan baa la amray oo talo arrintaasi maxay tahay wadalika diinu lqayima diinta toosan ee aan rabo waa taas baa ilahay yidhi subxana wa tacaala midaan aan salaad tukanayn oo saka bixinayn oo soomayn islaamnimadiisu islaamnimo fiican ma aha mid jirta ma aha mid toosan ma aha islaamnimadiisu waa sheegato afku ka sheeganaya ina الصalaaةa kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu qodadka mu'miniinta ah waxay dushooda ku tahay shay mafruud ah oo alla ku farad yeelay subxaanahu wa tacaala xagga axaadiidta waa garanaysaan rasuulku markuu mucaad uu diray mucaad ibnu jabal aclamu ummatii bilxalaali waalxaraam mucaad ibnu jabal ummaddayda xalaashii xaaraanta ninka u badiya waa mucaad buu nebigu yuri sal alla alay slam gacantuu soo qabta yaa mucaad war mucaadow rasuulku waa la hadlaya masaajka midiga dhex maraya waxaa dhici karta inaadan ila kulmin oo i arag oo aada madiina timaaddo oo aad qabriga iga soo marto markaasuu rasuulku dirayaa meel aanu garanayn oo weligii tegin oo dadkeeda garanayn ayuu dacwad ugu dirayaa maanta innagana qofkii waxbartay ee ilaa afar shan sannadood wax laqbaysanayee waxbartay kaalay haddii la yidhaahdo meeshii aad tuuladaad u dhalatay ama deegaankaagii dadkiinni ay joogaan oo xoolihiinnii joogaan kaalay dadkii dacwaddiiiyo diintii gaarsii ma ogola laydhka iyo laamigu eeganaya maya buu leeya waxbaa sidaan ahoo jaamacadaan u kala gooshayaayo kanaan samaynayaayo war lacag haddaarti waa lagugu siinayaa xitaa kaale boqolaal dollar kaale qaado waa diiday bise berri waxaad arkaysaa ninkii dhammaa ee lahayd warkaale magaaladaa sheekh ka noqo oo kutubta ka akhri oo khudbadaha ka akhri oo dadka xoolaha u dhaxal oo qaanta u sin oo gabadha adiga aadan meherin magaalada yaan la meherin waddankaba afka qabsa aada lahayd malcaamad iyo madrasad ama macadeer buu ka shaqaynayaayo lixda aroornimo shaaha istaag buu ku cabayaayo shaahay fadhigiisa loogu keeni lahaa ogow toban falaas baa isugu iman lahaa hadduu tuulada tago islaam waliba falaas bay keeni lahayd istaaguu ku cabayaayo boqol iyo konton dollar baa isagoo indhaha casaadeen oo sanka biyo ka tuurayo kasoo baxayaa labiyo tobanka atastabdiluuna aladii huwa adna biladii huwa khayr ma marka mashaakilka jiray ka mid ta ah. rasuulku mucaad buu dirayaa marka waa nin dhallinyaro ah qurux badan ilka cadcad timamadow shabaab ah buu diraya nabigu sal la alay slam yaa mucaad inaka ta'tii qowman ahla kitaab innaga hadda gaalo laysu dirmaa dad muslimiin ood adeer iyo aabtiyo in adeera laguu diraya kaala dacwadda u sheeg lagu leeyahy war mucaadow yaman baan kuu diraya dad ahlu kitaabaa jooga yuhuud iyo nasaaro ah meeshaas rasuulku muxuu ku yidhi sal alla alay ali wasalam tawxiidka marka hore kala hadal iyo ilaaha jiritaankiisa markaad ka dhaadhiciso tawxiidka oo u sheegtid wa aclimhum أن allaha iftarada calayhim khams salawaat shan salaadood ilaahay inuu ku farad yeelay u sheeg fii kulli yowmin wa leyla habeen iyo maalin kasta shantaas salaadood inay tukadaan u sheeg allah inuu ku farad yeelay subxaanahu wa tacaala halkiibuu mucaad ka qaatay dacwaddii buu waday sidii ayuu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ballantiisii qaatay waa oofiyey dacwaddii sidii ku waday madiinuu mar dambe yimi rasuulkoo dhintay calayhi salaatu wasalaam markaasuu ooyey mucaad ku masaajka yimi ayuu hadalladii rasuulka xasuustay calayhi salaatu wasalaam markaasuu ilmiyey mucaadow inaadan ila kulmin baa laga yaaba wuulaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh hakadaa kaanuu asaxaaba saxaabadu saasay diinta iyo khayrka ku ahaayeen waxaa ka mid a axaadiida xadiidka ibni cumar xadiidkaasi waa xadiid saxiix ah alimaam albuhaari fii saxiixi kitaabu zaka muslim kitaabu liimaan ayuu ku keenay waxaa ka mid a ah xadiidka ibnu cumar aada garanaysaan bunya alislaamu calaa khams islaamku shanta tiire ayuu ku taagan yahay tawxiidka u horeeya shahaadateynka salaadaa ku xigta zakadaa ku xigta soomkaa ku xiga xajkaa ku xiga waatuu rasuulku tilmaamay salawaat wasalaamu caleyh waxaa ka mid a ah xadiidka alimaamu abu daawuud fii kitaabih assunan uu ku keenay fii kitaabi salaa ee saxiixa sheekhu lalbani fi sun fii sunani abi daawuud ayuu ku saxiixinaya mujaladka koowaad rasuulku xadiiska cibaadat ibnu saamit hamsu salawaatin muxuu leeyahay cibaadat ibnu saamit nimankii cuqaasha ahaana wuu ka mid ansaareed samictu rasuul lahi sal alla alay wasalam yaquul maqlay khamsu salawaatin katabahunna allahu cala alcibaad waa shan salaadood oo ilaahay ku farad faman jaaa bihinna shantaas salaadood qofka ilaahay beri la hortaga lam yudayic minhunna shay-an waxna aan ka dayicin istikfaafan bixaqihinna xaqooda isagoo sahashaday oo fudaystay kaana lahu cinda allaahi cahdan qofkaasi alle agtii ballan baa u yaalla oo ballanku muxuu yahay an yudkhilahu ljanna janno inuu ilaahay geliyo subxaanahu wa tacaala laakiin ka kale dayaca ballan alle agtii uma yaallo subxaanahu wa tacaala ijmaacuna ummaddu muslimiinta ah way ku ijmaacday salaada sidaa awgeed baa salaadu masiyada intaa la eg bay walaalayaal ay leedahay salaadda inaynu fahanno waxaa ka mid ah fahamkeedu inaad garati shaygu meesha uu joogo waa udubdhexaadka shayga la yidhaahdo salaadu tiirarka islaamka iyo diinta udubdhexaadka wey waa shayga ku taaganta minka masjidkan tiirarkaa uu ku taagan yahay haddii la burburiyo saqafka sare wuu soo dhacayaa taagnaan maayo bani aadamku tiirka uu ku taagan yahay lugaha marka laga yimaado waa laf dhabarta hadduu dhabarka ka jabo haddaanu dhiman waxaa laga yaabaa inuu fadhi iyo taagnima gabo inuu jiifa mooyaane saa u yaallo ma ujeedaa sidaa awgeed baa salaadu waa udubdhexaadka diinta rasuulku wuxu yidhi sal alla alay wasalam xadiiska mucaad ra'su lamr alislaam diinta madaxeedu waa islaamnimada wa camuuduhu salaah tiirkiisuna waa salaada wa dirwatu sanaamihi ljihaad kuruska iyo baarka iyo fiiqa u sareeya islaamnimada waa jihaadka nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh salaada masiyadeeda inaad fahantid haddaad doonayso waxaad ku fahmaysaa oo kale dadkani markay dhintaan oo alla hortagaan intoodii muslimka ahayd cibaadada ilaahay la hortegayaan waxaa ugu horreeya laga xisaabo salaadda u horaysa xadiidka anas ibnu maalik rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh riwaayadkiisa kala duwan waxa ugu horreeya ee qofka maalinta yowmulqiyaame laga xisaabo waa salaada hadday salaadiisu hagaagto ama fiicnaato acmaashiisa inta kale way fiicnaanayaan hadday salaadiisu fasahaado acmaashiisu inta kale way fasahaadayaan qofka maalinta ugu horraysa maalinta alle hortii uu tagay acmaasha la xisaabayo waa la weydiinayaa awalu maa yus'alu canhu alcabdu yowma alqiyaama waa salaada yundaru fii salaatih salaaddiisaa la fiirinaya fain salaxat hadday hagaagto faqad aflaxa wa fii riwaayatin faqad aflaxa wa anjaxa waa liibaanoo waa guulaystay wa in fasadat faqad khaaba wa khasira haddii ay maxaanku idhaahdaa salaadiisii xumaatana waa hoogay oo waa khasaaray buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam alimaamu abaraani baa mucjamkiisa ku keenay asheikh alalbani silsilada ayuu xadiidka bimajmuuci uruqihi ayuu ku saxiixinayaa mujaladka saddexaad safxada saddex boqol afartan iyo lix waxaa ka mid a ah xadiidka tamiim adaari radia allahu canhu uu leeyahay kaa la mida qofku waxa ugu horeeya maalinta yowma alqiyaama laga xisaabo waa salaada fain kaana atamaha kutibat lahu taama haddii uu salaaddii dhammaystiro waxaa loo qorayaa salaad dhammaystiran ayaa loo qorayaa wain lam yakun atamaha haddaanu salaaddii dhammaystirinna qaala allahu caza wajalla limalaa'ikatih ilaahay malaa'igtiisuu la hadlayaa unduruu hal tajiduuna licabdii min taطawucin fatukmiluuna biha fariidatah bal eega addoonkayga wax sunno ah oo uu tukaday haddaad u haysaan oo diiwaanka ugu qoran oo aad ugu dhammaystirtaan salaaddii faradka ahaydee nusqaantu kaga dhacday uma azakaatu kadalik zakaduna waa sidaasi la mid a ah. uma tu'khadu alacmaalu calaa xasabi dalik sidaasa acmaasha loo soo qaadayaa mid mid qaabkaas si waafaqsan buu nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh la yaab ma laha waktigan aakhiru zamanka ah markaad nusuusta qaarkood aragto ama fiidiso ama maqasho in salaadda inta tukanaysa ay yaraato taariku salaadku inuu bato nebigaa ka sii sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam dadku waxaa aakhira zamanka ay waayi doonaan ayuu nebigu ka sii sheekeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka abi umaama suday ibnu cijlaan albaahili radia allahu tacaala canhu rasulka sal lla alay slam uu ka waramay latunqadunna cura alislaami curwatan curwa islaamka guntimihiisu wallay way wallee way furfurmi doonaan guntin guntin bay u furmi doonaan dadku diinta waa kasii fogfogaan doonaan fakullama nqadat fakullama intaqadat mar kastoo ay furato curwatan tashabbasa annaasu bilatii taliiha taatii ku xigtay bay dadku qabsanayaan fa awaluhunna naqdaa guntimaha islaamka kuwa u horeeya furan doona ee dadka dhexdooda ku dhaqankooda laga waayi doono alxukmu xukunkaa ka mid a xukunkii ummad iska dhan oo islaam sheeganaysa oo aan diin iyo kitaab isku xukumayn oo qawaaniin iyo waxay maaragtay dejisteen iyo xeerbeegti iyo waxaa isku xukumaya waxaa ugu horeeya la waaye wa aakhiruhunna asalaa shayga u dambeeya ay waayi doonaanna waa salaada buu nebigu yuri alayh wasalaam waa salaada xadiidkaas alimaam axmed baa soo saaray ashekhu albani fi saxiix tarkiib watarhiib mujaladka koowaad buu ku saxiixinaya xadiiska riwaayadkiisa waxaa ka ah awal maa yurfacu min annaasi alamaana waxa ugu horeeya dadka laga qaado amaanada u horeysa wa aakhiru maa yabqa asalaah wax dadka ku hadha salaada u dambayn doonta wa ruba musallin laa khayra fiihi u fiirso waruba musallin laa khayra fiihi badanaa mid tukanayo aan khayr lahayn maxay tahay micnaheedu waaba tukanaya xaggee ninkan laga haysta badanaa mid tukanayo aan khayr lahayn waa tukanayaa waa zaani waa zaaniyo ibtiisu zinada ka qalali mayso waa tukanayaa waa khamriyaacab waa tukanayaa waa tuug waa tukanayaa waa qaatil waa tukanayaa waa naar afuuf salaamu calaykum salaamu calaykum markuu yidhaahdo ama mobil buu la kacayaa ama halkaasuu tegaya marba afar buu shirinayaa sun buu ku afuufaya ama soo tukanna buu leey waa soo gelaya inta ka horeysana waa afuufaya waa tukanayaa xaaraantii buu cunaya waa tukanayaa caasi waalideyn wey hooyo iyo aabba ma yaqaani xaqooda hooyo iyo aabbaba waa hore hooyo aabbabaa dhalay waana tukanayaa xaq waalid ma yaqaano waa tukanayaa xuquuqdii ubadka iyo owlaadda waxba kama hayo waa tukanayaa salaaddii ilaahay iyo diintii rasuulku caayaya waana weysaysanaya waa tukanaya faruba ruba musallin laa khayra fiih badan ah in badanoo tukanaysoon khayr lahayn buu nabigu yuri alayh isalaatu wasalaam salaaddu waa inay waxa xun kaa celisaa markaasay salaata tahay ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaad salaadee aan xumaha kaa reebaynin salaad saxan ma aha haddaa rabti inaad salaada fahamtid waxaa ka mid a ah waxyaabaha fahamkeeda ku jeclaysiinaya ama kaa dhaadhicinaya waa dardaarankii u dambeeyey ee nebigu markuu naf baxayo ku dardaarmay markay caaisha halkaa ku haysay rasuulku waa naf baxayaa waa subax isniinaad waa goor barqinkii ah samaduu saa u eegay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saasuu u eegay samadii baa albaabadii loo ballaqay jannada meeshu ku lahaa baa la tusay allaahuma fi rafiiqi alaclaa ayuu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa u soo galay abu bakar wiilkiisii cabdiraxmaan rasuulka saydigiina ah oo caday qoyan calaashanaya markaasuu rasuulku cadayga aad buu u jeclaa saasuu u eegay rasuulku markaasay caaisha tiri aakhuduhu lak makaaga soo qaadaa ma hadli karayo aad buu xanuunsanayaa saasuu madaxa yiri nebigu sal alla alay wasalam markaasay usoo qaaday markaasay u calaalisay markaasay intii yeeladay calaalisay wixii ka gogo-ay ka waxaysay markaasay u dhiibtay markaasuu cadayday famaa ra'aytuhu yastaaku ma arag suuku soo cadayanaya cadaysigaa cadaysi ka wanaagsan bay tay weligay si fiican buu caday nebigu sal alla alay wasalam markaasuu cadaygii dhigay markaasuu doortay birafiiqi ilaclaa maxaa ka mida eryadii u dambaysay asalaa war hoy salaada ogaada waa gebagabo war salaada ogaada war salaada ogaada wamaa malakat aymaanukum iyo waxaad mas-uulka ka tihiin ee aad xilkoodu idin saaran yahay ee aad mas-uulka ka tihiin ogaada oo dayicina salaada ogaada naftii nabiga waa ka baxday salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasaa nabigu salaada waxaad ku fahmi kartaa waa shaygii u dambeeyey u ku dardaarmay alxabiibu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkaas alimaam axmed baa soo saaray asheikhu albani fii irwaa alhaliil mujaladka toddobaad buu ku saxiinaya waxaa ka mid a ah inaad fahamta haddaad rabti salaada ah, qiimaha ay fadhido ilaahay aad buu u ammaanay dadka salaada isu taagay tukanaya cidda salaada is amraysa wadkur fi lkitaabi ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil bal ka waranoo ummadda u sheego xusuusi innahu kaana saadiqa alwacd ballantuu ku fiicnaa buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala ballanta runka sheega ayuuha wa kaana rasuula nabiya rasuul buu ahaa nebi buu ahaa maxaa ka dambeeya wa kaana ya'muru ahlahu bisalaa ehelkiisa salaaduu amri jiray wa zakaa zakaduu amri jiray wa kaana cinda rabbihi mardiya ilaahay agtii mid raalli laga yahay buu ahaa nabiy llaahi ismaaciil waxaad ku fahmi kartaa salaada ilaahay waa eedeeyey waa canaantay waa nacay dadka salaada dayaca kuwa wahsada oo jiitanka iyo wahsiga ku tukada fakhalafa min bacdihim khalfun dadkii wanaagsanaa waxaa daba maray kuwa xunxun oo maxay ku xun yihiin adaacu salaa salaadii bay dayaceen watabacuu shahawaat naftooda wixii ay jecleedahay shahawaadka ayay raaceen salaaddii baa la adimayaa waa la aqimayaa kubad buu daawanayaa filim buu daawanayaa war buu dhegaysanayaa war salaaddii waa la aqim ikaad ikaad meel fican buu marinayaa buu ku leeyay salaaddii wax kaluu ku jiraa maala yacni ah salaaddii shahwadiisa iyo naftiisa waa la adimayaa waa la aqimayaa waa qayilaya waa ilaahay kafuur raxiim buu ku leeyahay mar haddaad tukanayso mid kalea u jiibanayo halka fadhiyo waa isku jamacsanaynaa buu leeyahay dhib ma lehe ilahay waa kafuur raxiim adinkii aqimkii salaadii dhaqaaqi maayo halkaasaa salaatuljawaan buu ku tukanayaa intuu garaabada saa iska yidhaahdo oo luqluqdo ayuu markaa tukanayaa ma ujeedaa shahwadiisii buu raacay masaajkan yaa loo dhisay horta mashiinbaraha ku tukanaya masaajka yaa loo dhisay masaajka masaajikan dadkaa loo dhisan inay ku cibaadaystaan shanta salaadood ku tukadaan waa bayt ullah almasjidu baytu kullu taqiyin almasjidu baytu kullu mu'minin almasjidu baytu kullu muslimin hakada qaala alxabiibu calayhi salaatu wasalaam waa saddex xadiid oo nebiga ka sugan masaajidku waa mu'minka gurigiisa masaajidku waa muslimka gurigiisa masaajidku waa addoonka alle ka baca ka baqa waa gurigiisa halkaa lagama waayo nin muslima ah, oo alle ka cabsanaya oo mu'mina ah, masaajid lagama waayo masaajidkun baad ka helaysaa shanta salaadood waad ka helay masaajidka wy saasaa la rabaa marka marka kuwa xunxun oo salaadiina dayacay oo malayacni ku jeedo shahwadooda raacay ayaa ka dembeeyey kuwaasee loo gelaya fa sawfa yalqawna haya naarta jahannamo tog iyo waadi ku yaalla ayay ka cabi doonaan saa u dambaysa maalintaasi xaaladdu ku adkaan doonta ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala markay salaadda isu taagaan ba alla yidhi waa nimanaan dadku inaad tukanaysaan haydin arkaan bay isleeyihiin salaad kama aha iyagoo wahsiga caajiska ayuu salaaddii tukanaya mahmaahaha soomaalida khaldan waxaa ka mid a naag xun iyo ceshaba waa la dedejiyaa bay yidhahdeen waa la dedejiyaa inaga rid salaadda waa la dedejiyaa markuu salaaddii istaago salaaddiina waa ku jiraa inuu alla hor taagan yahay rabu الsamaawaati wاlard maaliku اlmulk ilaahay waaxidka inuu hortaagaya ma xusuustan salaaddii buu ku jiraa ka soo gelaya ka baxaya ka fadhiya ka taagan buu la socdaa wallahu akbar bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin waxaasu daawanay masalaad baad tukanaysaa riwaayad baad kilaysaa baabkaagu waa sidee haddaba waayahay rukuucdii ee sujuudda isagoo aan faatixadii dhammaynin buu xaydxaydanaya ayr almaqduubi calayhim alaalin buu si xaydxaydanaya ma dhammayn xataa faatixadii weli ihdina siraad almustaqiim biyuu maraya waa bilaabay marba ducbu isu qalqaluucinaya maraduu kala jiidjiidayaayo waa rukuucaya marka subxaana rabiya alcadiimi wa bixamdihi hataa ma dhammaystirayo wa bixamdina markuu soo kaco samica allaahu liman xamida meeshuu labada gacmood taagi lahaa midna maraduu ku hay midna ah, samica allaahu liman xamida ish haadaa wax laga naxaway ma wax lagu qosla m samica allaahu liman xamida waa hal gacan keliu iska taagaya waa sujuudaya markuu sujuudo waxaad moodaa inuu dibdib u xidhan yahay meeshii uu gacmaha dhigay buu saasuu u sujuudayaa dib inuu xidhan yahaad moodaa ugu sujuudayo salaad tacbaan oo khatar aho dee uu dilooday buu tukanayaa muxuu ka fadlaya kaa salaadiisa ilaahi subxaana wa tacaala ninkii masaajidka soo galee salaadda intuu ka qulubqulubsiiyey nebigu muxuu ku yidhi war maadan tukanay tuko saa ku noqday war maadan tukanay tuko ninkuu wax muuqaal salaadeed waa tukanaya laakiin tii la rabay maaha dee tii la rabay maaha ruba musallin laa khayra fiih